bilowgii adduunyada baratarkii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada wadankii bilowdaa bilowgii adduunyada baratankii bilowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan waa sabti weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka nofembar sanadkuna waa labada kun barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiya magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa qodobo markaasi dabcan ay ka mid yihiin kulmada xiisaha badan ee la ciyaari doono kulanka uga xiisaha badan toddobaadkan horyaalka bermeliga waa kulanka u dhexeeya kooxaha liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta man city kulan xiise badan ayaa waxa uu dabcan ka dhici doonaa gegada weyn ee itixaad stadium ay kooxda kuful booqan doonto sidoo kaleeto diyaargarowgii ugu dambeeyey inuu eegi doonaa xulka qarankeena soomaaliya waa sideed iyo jirada ayaa markaa dhawaan la ciyaari doona xulka wadanka kenya iyagoo markaasi dabcan haddaba diyaargarowgii ugu dambeeyey sameynayaan ciyaarta waxyar ayaa ka harsan waynu eegi doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulamada kale jira horyaalka bermeliga chelsea iyo weliba kooxda cagta newcastle united waa kulan kale oo xiiso badan kulanka wuxuu noqon doonaa kulan inaba aanan caadi ahayn chelsea waxay doonayaan inay guul ka gaaraan newcastle newcastle iyaguna waxay doonayaan in kooxda kubadda cagta chelsea ah dabcan ay garaacaan haddaba sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka udhexeeya caawa sideeda iyo soddon daqiiqo brentford waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ganaris ciyaartaana waa ciyaar kaleeto oo xiiso badan dhanka horyaalka laliigahana waxaynu eegi doonaa barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta reyo falakano way ciyaari doonaan sidoo kale atletica madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta malorka waynu eegi doonaa halka talyaanigana anigana kulmo xiiso badan ay jiraan kooxda kubadda cagta napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta lata waa atlanta ayaa wada ciyaari doona halka budsuligahana kooxda kubadda cagta dortmut iyo kooxda kubadda cagta burushi mujinka la wada ciyaari doona suuqa kaliibsiga ayaana ka marnayn xalay wacdareyntii ronaldo iyo weliba bayer munig iyaguna way badiyeen halka b h iyaguna kooxda kubadda cagta monaco ay ka dhaceen qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa heregeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waaga dhegeystayaal hadii aynu ku bilaabnana kulanka ee ugu xiisaha badan ee jira markii laga yimaado dunida marka xolkeena qaranka soomaaliya gaar ahaan siddeed iyo jirada ayaa ciyaari doona kulan xiiso badan dhowaan waxaa la ciyaari doonaa xulka wadanka rwanda kulanka wuxuu noqon doonaa kulan inabaan caadi ahayn labaiyo tobankaad ayaa la ciyaari doonaa daqiiqada yar ayaa ka harsan kulanka u noqon doona kulan xiiso badan kulanka waxaa weyaan xulka qarankeena soomaaliya gaar ahaan siddeed iyo jirada waa ciyaartooy aad iyo aad u khatar badan iyadoona markaa eh, dabcan wax badan ay sameyn karayaan sidoo kaletana waxaynu u rajeyn doonaa xulkeena qaranka in markaa eh, rwanda ay garaacaan oo ay ku abkaan markaa dabcan iyaguna markaa ay ku guuleystaan inkastoo waxaweya kulamo badan ay dhiman yihiin markaynu eegno waxaa lasoo saaray eh, shaxda kulanka golhay marshaale ama ninka la yiraahdo cabdiqaadir cali ayaa goolka koowaad ama goolkiibarka noqon doona sidoo kaletana garabka midig waxaa ciyaari doona ninka lagu magacaabo cabdiqaadir cismaan oo difaac ah ama duwaha sidoo kaleetana cabdulle cabdulaahi isagana waa mid kale oo lambarka labaad ciyaari doona sidoo kaleet waxaa caawin doonaa difaaca aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo bile cilme waa bile cilmi weyaan oo isagana waxa weyaan kulanka dabcan shaxda koowaad ee kasoo muuqday sidoo kaleetana xilyaanka lagu magacaabo maxamed cabdi ayaa dabcan difaacyada ka a ah halka qadka dhexe kusoo ay kasoo muuqdeen ciyaaryahanada aadka u khatarta badan sida ninka lagu magacaabo cismaan salaad sidoo kaleetana cali axmed ayaa kamid ah ciyaaryahanada aadka u khatarta badan ee kulanka kasoo muuqday oo waxa weeyaan eh, shaxda koowaada ah. sidoo kaleetana waxaa aad iyaad loo amaanaya tababaraha eh, dada sideetan sana jirada soomaaliya maadaama ciyaaryahanada aad u khatarta badan uu soo xolay sida ciyaaryahanka loo magacaabo cabdi xaafid maxamed oo isagana waxa weeyaan kulanka kasoo muuqday kulankan wuu ku jira wuuna ciyaari doonaa sidoo kaleetana ciyaaryahanada weerarka ama lambarka diyasha ama lambarka tobnaad waxaa dabcan xirtayninka lagu magacaabo cabdinaasir maxamed oo kulankaa isagana kasoo muuqan doona sidoo kaleetana ciyaaryahanka lagu magacaabo mahashiine isagana waa ciyaaryahan kale aad u badan waana noobaha amba lambarka sagaalaad ee xulkeena qaranka soomaaliya da-da sano jirida kuwa ka hooseeya sidoo kaleetana idriis maxamed waa ciyaaryahan kaleeto aada u badan lambarka way ayuu xirnaan doonaa kulankaana uu kasoo muuqday marka dhammaan weerarka markaad eegto cabdinaasir iyo weliba mahad iyo weliba ninka lagu magacaaba idris waa saddex weeryahaano aada u khatar badan garbaha iyo weliba lambarka sagaalaad sidoo kaleetana qad ka dhexe waxaa dabcan abdixaafid iyo ninka lagu magacaabo cusmaan salaad iyo weliba cali axmed iyo kuwa aada u khatarta badan kuwa difaacana waxaa weeyaan ninka lagu magacaabo cabdulle cabdulaahi oo isaga kabtanka ah sidoo kaleetona ninka lagu magacaabo bile waa ciyaaryahaana kaleeta aada u khatar badan marka kulanka waa kulan xiso badan wax badan ayaynu rajeyn doonaa xulkeena qaranka soomaaliya waxaanu rajeyn doonaa kulanka dhawaan soo gali doona inay markaa dabcan guule ka gaaraan xolka wadanka ruwanda marka waa kulan aad iyo aad u xiiso badan já lhe waa hagaag dhegeystayaal dhanka kale kaletana horyaalka bermeliga haddiinu eegnana kulanka ugu xiisaha badan jira waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool waa kulan inabaanan caadi ahayn weyaan dhawaana waxa weeyaan kulanka waxa uu soo geli doonaa xiliga dabcan salaada casar iyo soddon daqiiqo waa sagaal saaci bar ayuu kulankaas soo geli doonaa ama saddex galabnimo iyo waxa weeyaan iyo soddon daqiiqo xiliga u k ama england iyagu waxa weya lix saac baray usoo gali doonaa xiliga loo yaqaano xilliga qadada hadaba kulankiisha lagu haayo waa kulanka waa liverpool iyo mancity oo waxa weyaan shantii sana ugu dambeysay ku dagaalamayeen waxa weyaan horyaalka wadanka ingiriiska labada kooxood waa laba koox aada u khatar badan halka kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan waxa weyaan kooxda saddexaad ay ku tahay kuna dagaalami doonto horyaalka wadanka ingiriiska haddaba markaynu eegno kulanka mancity beb guardiola waxa uu soo dhaweyn doonaa saaxiibkiisa ninka lagu magacaabo ninka la yidhaahdo yurden colob yurden colob iyo beb guardiola in badan toban kulan ayay kulmeen waxaa la aaminsan yahay in hal jeer uu tir ahaan uu dheeryahay guulaha ninka lagu magacaabo beb guard waa ninka lagu magacaabo yurden colob weyaan sidoo kaleet waxaa leeyahay yurden colob waa tababaraha ugu badan guuldarada ugu badan soo gaarsiisay ama waxaa eh, liverpool markaad eegto waa kooxda ugu badan guuldarada uu kala kulmay kooxda kubadda cagta ama city markaad eegto marka beb guardiola kooxaha uu wato ama kooxda uu wato markii eh, byrunig ilaa iyo kooxda kubadda cagta real madrid markii wadan jiray koxda kubadda cagta barcelona marka waxaa la aaminsan yahay inuu yahay tababaraha guuldarada ugu badan soo gaarsiiyey ninka lagu magacaabo beb guardiola waa yordan colob marka yordan colob inaba caadimaa laakiin yordan colob waa ku dhiban yahay ama dhibaato xoogan ayuu kala kulmaa markii ay masiti ku ciyaarayaan ama beeb markii ku ciyaarayo garoonka itixaad stadium kulankaasina waxauu noqon doonaa kulan xiiso badan yordan colob wuxuu doonayaa halkaa inuu markaasi dabcan guul uu kasoo hooyo ama guul ka qaato waxaa leeyahay shan sano kahor ayaa ugu dambeysay beb guardiola inuu guuldaro kala kulmo kooxda cagta liverpool markii uu joogo garoonkiisa ama hoomkiisa markii uu joogo marka muddo ayaa ugu dambeysay ayaa laleeyahay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool iyaguna shan sano kahor ayaa ugu dambeysay inay garoonka mancity ay ku garaacaan haddaba kulankan waa kulan aadaad u xiiso badan waa kulan inabaanana caadi ahayn waayadanba kooxda kubadda cagta liverpool aad iyo aad ayay dabcan gurigoodii ayay ku wanaagsanaayeen laakiin kulmada banaanka ama kulmada weyga kuma wanaagsaneen halka mancity iyaguna garoonkooda markii la eego ciyaareedkii hore ilaa hadda hal kulan keli looga badiyay waana bareenford ayaa ugu dambeysay kooxdii ugu dambeysay garoonkan dhibcaha kusoo qaadata marka kulanka marka kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordin colob ayaa waxauu yidhi haddaad u baahantaha horyaalka brmeliga inaad ku guuleysataa waa in aad dabcan maxaa la yidhaahdaa waa in aad garaacda kooxda kubadda cagta mancity marka taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta mancity waxa weeyaan aad iyo aad u khatar badan tahay oo markii la eego koox u baaha horyaalka bermelig waa masitee ka marka markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool halka garoonka ah ay kusoo badisay waxay ahayd eh, tan iyo markii yordan colob uu macalin u ahaa eh, waxay ahayd kulankii ko iyo november dhexmar labada kun markaasina afar gool iyo hal ayay ku raaceen kooxda kubadda cagta liverpool markaad eegto ciyaaryahanadii xilligaasi u ciyaari jiray liverpool iyo ciyaaryahanadii u ciyaari jiray xataa xilligaasi beb guardiol waxa weeyaan waxaa macalin u ahaa koox kubada cagta mcity ninkii odayga ahaa ee manuel belgrin ayaa macalin u ahaa waxaana ciyaaryahanadii xilligaasi joogtay inta badan hadda ma joogaan soalaan oo kale ninka aguer oo kale ma joogo ciyaaraha uu ka fadhiistay starlin oo kale ciyaaraha uu ka fadhiistay fernando oo kale tore oo kale waxa weeyaan sidoo kaleeto ninkii la oran jiray jesu navas ma joogo ciyaaryahanadii aad ku khatarta badnaa sida mangala iyo dhamaan joharti dhamaan ciyaaryahanadaasi ma joogaan halka liverpool xilligaasi u ciyaari jireen bobby oo isagu maqan lalana contino ama philip contino james miller iyo emery jan iyo lekas levy iyo alberto morino iyo dhammaan xidigahaas marka inta badan ma joogaan taas oo ka dhigan in dabcan muddo ay ugu dambeysay yordan colob kulan horyaal bermeliga inuu kusoo garaaco marka waxa weeyaan tan iyo xilli ciyaareedkii labada kun shan iyo tobankii xilligaasi waxay ahayd waa mar markii la eego inta badan su-aalahaan oo kale markaad eegto labada kun lix iyo tobanka labada kun booqdeen kooxda kubadda cagta mancity garoonkooda oo liverpool ay halka ay booqdeen itixaad stadium sagaaliyo tobankii maajoweyan labada kun lixi todobiyo markaasna barbara ayay galeen halka labada kun todobiyo tobanka tobankiina liverpool mar shan gool lagu soo garaacay garoonka itixaad stadium sidoo kaleetna markaad eegto labada kun sideed iyo tobankii labada kooxda kubadda cagta liverpool laba gool iyo hal lagu soo garaacay sidoo kale labada kun sagaal iyo labada kun labaatankiina kooxda liverpool afar gool ayaa lagu soo garaacay halkan sidoo kaleeta labada kun labaatanki koiy labaatankiina waxa weya barbaro ayaa la galay sidoo kaleeta labada kun labaiy labaatanka iyo labada kun koiy labaatankiina markaasina eh, waxaa la galay laba gool iyo laba gool halka xilli ciyaareedkii horena waxa weeyaan kooxda liverpool markii ay soo booqatay waa abril weeyaane afar gool lagu garaacay taasi oo ka dhigan in inta badan markii liverpool ay booqato garoonka mancity inta badan waxa wey goolo badan laga dhaliyo marka liverpool iyagu waxay ku wanaagsan markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda anfield stadium marka laakiin kulanka waanu arki doona waa kulan xiiso badan oo kulan aan caadi ahayn xidigaha ka dhaawacan kooxda kubadda cagta mancity waxa weyaan waxaa kamid a ah ninka lagu magacabo kevin debroni ama atia covage waxa weyan dhaawac weeyaan inkastoo ederson la sheegay inuu tababarka uu ka qayb noqday laakiin waxaa la gelinaya lakiin kulanka waxaynu arki doonaa haddii lagu soo bilaabi doono kale nathanake oo maqnaan doona john stonis haalan isagu waxa weeyaan kulanka xataa shagayaa la gelinaya laakiin waxaa la arkaya isagoo tababarka qaadanaya taasi oo kale kulanka uu fid ama diyaar u yahay sidoo kale sergio gomes iyo wille matthews nunes ayaa kamid ah xidigaha kulanka ka dhaawacnaan doona halka liverpool iyaguna waxa weeyaan tiago silva iyo robertson iyo joao gomes iyo ninka lagu iyo cat jones iyo besetic waxaa weeya ay ka maqnaan doonaan kulanka inkastoo kati jones laakay isagoo dabcan tobabarka uu qaadanayay haddaba shaxda macquulka kooxda kubadda acton city ku ciyaari karayaan shaxdan golha ederson sidoo kale jesgo gavardiol iyo robin dias iyo kanji kyle walker iyo rudri benado silva iyo julian alvares iyo filfodin iyo jeremy duku iyo haalan ay ku ciyaari karayaan halka kooxda kubadda cagta eh, liverpool ay ku ciyaari karayaan alison eh, tisimankaas iyo virgil vantaji matib alexander arnold iyo sabsilolia ama lagu magacaabo sobaslai mac alister iyo godi gegbo mac nin kale u magacaabo mow darwin iyo diego jota waa shaxda macquulka uu yordin colob oo kala hortegi doono koox kubadda cagta saaxiibada leelanka soo wacaya ee radio kulmiya magalada muqdisho way soo waci karayaan barnaamijka waynu isla falaqeyn doonaa kulanka jira ugu xiisaa badan sida kulanka macity liverpool hogaanka horyaalka bermerlig waa la isku dhigan yahay liverpool way ciyaareysaa macity ayay la ciyaari doontaa arsenal ma ka faa'ideysan doontaa kooxda brentford ma garaaci doontaa saaxiibada barnaamijka qaadanaya aynu siin doonaa fursada ugu hore balse dhow eh, magacaga degaanka waa mahadsantahay walaalkayga qaliga cabdirashiid ibraahim cali xusamad gudaan saaxiibada kenan saaxiibada sportska daneeyo duhur wanaagsan waa hagaag duhur wanaagsan walaashay so dhow waa mahadsantahay injineeri nicima cabdisitaax neeha eeqsi galdob naadiraa ku suganaa aad iyo aad bal naim barnaamijka oo la socota kulanka ugu xiisaha badan waxa weya markii laga soo tago bal xulka keena ka waxa weeyaan soomaaliya oo ciyaari doonta kulan xiiso badan in badan cabdirashiido aad aan umahadsan tahay maadaama taageero kooxda liverpool aan ahay kulay gaadi stadium maalmihii dambe kooxdeeda ee ku dhibanina abooqadoono balse waxaa leeyahay maalin walba iid maahan maalin waa soo afjara kulay maanta maalintii maasitaas oo afjar leen waa garoonkeeda aad iyo aad maadaama kooxda ugu dhacagtahay manchester city xiliyaareedka manchester sidooda yaqaana aysan ahayn si hadii loo fiirina manchester city kevin de bruyne oo ka dhaawacanya shabeebayna ka dhaawacaya inkastoo liverpool qadkeeda dhexe cabdirashiid oo la balse ana waxaa leedee galabtay manchester city baraaji xitaa ku ma ka yeeleyno sababto anaga horeekas darmig hogaankiisa marwanna gacanta ku dhignaa noocaas kulley ciyaartan horta dirshiidka wadadan waa laiska dhali doono ciyaarta naxariisiinaya inay ku dhamaata laga gooliy gool goosha liverpool ay ku bayso maalintan gool waa u ogolaha laakiin wax kale ma jirto ah, tan kale horta manchester city beb guardiola in beb guardiola iyo wiishiisana way adag yihiin buntland kulankana waayo rashka baraaji inuu ku dhamaado fayrashaf buladaanahay kolay ciyaartan galabta guula u fadhinaa sababtoo maasitii liverpool kooxda kaliya manchester city xifaalay karto waa liverpool liverpool kooxda kaliya ee la tartami karto waa naadigan marka saaxiibada dambe ee chelsea liverpool guula horkeena door wanaagsan alaasha sida qoruxdan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibado kale aynu fursa sii doonaa barnaamij qayb qaadanaya marka kulmo xiiso badan way jiraan xulkan qarankana waa u ciyaaraya liverpool iyo masiti waa kulan kale oo xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool iyo mancity markaad eegto waxa weeyaan labadaba waa laba kooxoo sanadkan u dagaalamaya horyaalka eh, wadanka ingiriiska marka waa laba kooxood aad u khatar badan bal saxibada kale aynu siin doonaa fursadaha barnaamijkiiba qaadana so dhow halo halo soo dhow magacay deegaanka aada umaasida saxab saray adiiyo farsamada dhammaan asaabtiida muxudiin saaxib soo dhow magacay deegaanka waa aad iyo ad ola socotaa bal soo dhow bal kulmada xisaab badan jira aad aa mahadsan tahay caamir waa yaaqshada joogaa niga markaa ka hadla horta xulkeena qaranka uu dib ugu soo laabto sababtoo ah waxaan la leelinaha ruganda in kastoo xasuusan toban toban jir waxdarada dhigaan sanadkii horantii soo dhaafay marka waxaan aaminsanahay sidii toban jirada sanadkan waxdarna dhigi doona sababtoo ah eh, eran xaafid iyo ragaaluguna dhigi doono insha allah xulkii mutaqada kadib soo guldooda guulweyn u rajeeni doonaa saddex goolyaal nagu badan doonaan marka markaan soo laabto kulanka weyn ee aan wada sugayno aan ahay taageero barbuul waxaan dhigi sababtoo ah kulmaka ugu dambeeyey marka arkaan aragno kulaba kusoo dheelo quraanka itixaad waxa waaye waxa ugu dambeysay waa sanadadii uu horeeyey oo naadiir ku asbaay hal guul hal guula kasoo qaatay intaa wada gunahay sababtoo ah naadir city gurigeeda ay ku adhagtahay kulmanku hadda saddexda kulaad ugu dambeysay la fiiriyo liverpool aa guul badan sababtoo ah marka lagu dheelaayo champions league marka lagu dheelaayo itixaad labadu in kastoo wada gunahay inay kala qaatay marka waxaan dhihi karaa abaartan ayaa jirta gurankaas soo dhex doonaa sababtoo waxaan ah, ognahay naadiga city in ciyaartooyda halna dib ugu soo laabtay marka waxaan dhigi karnaa city awoodeeda ma qarsano sababtoo ah marka loo fiiriyo linta hogaanka sababtoo ah anaga wada city inta bulan ciyaartooy badan ka baxlaya sanadka soliso kala waxaway haddana guulo badan sii gaarayeen marka waxaan aaminsanahay adiga city in kulankan waxdar lagu samayn doono sababtoo ah haddana waxaan aaminsanahay haddii kulanka falsafadiisa uu si fiican u socdo inuu nadigii gulgaarisa sababtoo waxaan wada ognahay inuu ciyaartooy fiican sanadkaa soo qaatay laakiin weli dhexdeesan si wanaagsan u habeysnay sababtoo maagalisar asayd ilahay inkastoo aan ognahay dhexdoo kale markuu ciyaartooydu isku bedelayo in dhibaatay ka imaan karto sababto ah markaa haysato sabasla kala ama karababad ama makalisa waa inaad muujisaan adiga waxay tahay sababto ah gurigeeda kala kulminkaa ugu dambeeyaan ogen adiga u dhax kusoo bilaabay marka waxaan aaminsanahay kulanka dhaxdaas iska soco difaacayisna u taagaya marka waxaana qabaa weerarkan oo munes isaalax iyo diyaas oo ka dhigto marka ah, waa sirta in asaas laga haysato aan soo gabagabeyn doono sababto ah tolob waa macalin weyn deedna waa macalin kale weyn marka waxaan aaminsanahay labadooda ninka macalinku maanta dadka guddiskiiska qaybaa laga badan doonaa markaanu soo laabto naadiga soo siiyey newcastlena jirs waxaa waaye inkastoo anaguna darada ku marka waxaan ku qabaa newcastlena iyadana naadiga maanta oo la dhihi karo naadi weyn waayo marka waxaan aaminsanahay jersey guul guul inasii wada doonto guulka dunta barbareeso gashay marka waxaan qabaa jersey saddex guul aana ku badi doonto city liverpoolna laba gool liverpool ku doonto insha allah aad ku salaama saaxib hagaag waa kaga mahadcelinaya waa ka sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay saxaabada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb qaadanaya aad iyo aad soo dhow a ku salaama saaxibkii caalamiga kulmay saaxibkii camar ugu dambeey dhamaatay maalin wanaagsan muxudiin grig joogaa markaa ku bilaaba xulka soomaaliya runtii ciyaari doona sideed iyo toban jirka Eh, runtii u urajeynaa xulkeena oo runtii inay badiyaan raje malfaca ay tigsadaan marka la fiiriyay qaarada yurub horyaalka brmliga runtii ciyaar eh, furbuul iyo ciyaar kulanka ugu horeeya waan runtii kulanka eh, maanta lagu qiimay doono hogaanka cidla weli doogto waxaa la soconaa hadda horyaalka inay hogaamiye ay ka yihiin man city liverpoolna waxay doonaysaa inay guul ay gaarto xitaa waxaa lii abdirashiid kooxda keliya Eh, mancity runtii kul looma karta ama raacdee karta ilaa ah. maalinka ugu dambeeyo waa liverpool sababtoo eh, arsenal waxaa la soconaa xilciyaareedka ugu dambeeyey eh, jaaniska ay haysata runtii kama faaidaysan haddana arsenal xilciyaareedka hore iyo xilciyaareedkan tii hore runtii wanaagsaneed marki loo eego qaabciyaareedka haddi ay ku jirto marka la fiiriyo waxaa is leeyahay kulankan runtii maadaama itixaad oo ka dhacaayo liverpool dhib ku tahay inay guul ay kusoo gaarto sababto waxaa la soconaa shantii sane ugu dambeeyey kooxda liverpool runtii guul kuma soo gaarin makala fiirin runtii eh, waxaa aad loo ammaanaya runtii beba eh, guardiola iyo maali maalinba shax aro eh, makala fiirsana waxaa is leeyahay waxaa aada loo qiimeyaha galab imaa doono kuwaas oo runtii guulo kala gaarsiin karo alexander arnold waxaa leeyahay ma celin doonaa daku halka darwin unus leeyahay runtii yani sida liverpool uu ka khasaaryahay runtii galabta u wanaagsan tahay inuu u faa'iideeyo kooxdiisa marka la fiiriyane fainada waxaa leeyahay halan ma celin doonaa marka boosada runtii garka imaa doono gafardiol runtii eh, waxay is arki doonaan maxamed saalax marka waxaas la kulankaa maadaama kulna aada ogyahay eh, xitaa waxaa leeyahay horyaalka eh, brmlig labadan kul markay ciyaarayaan runtii waa kulanka runtii ugu xamaasada badan marka la fiirina waxaas leeyahay mancity iyo liverpool labadoodaba runtii waxay doonayaan inay guuli ay gaaraan laakiin aniga waxaas leeyahay kulankaas barbaro runtii inuu kormaa doono ilataas sababtoo eh labadaa macal runtii way is yaqaaniin oo xitaa isla eh, joogi jireen brushi runtii waxay kala wada jireen byrmod marka la fiiriyana classic maaji waan dhihi karaa kulankan barbaraana ku socda ali cabdirashidow markaa kuu soo kooba newcastle iyo chelsea runtii ciyaari doono waxaa laisleeyahay oo laisweydiiyaha eh, chelsea maxaa u diidan kooxaha markay la ciyaarayso form fiican soo badan tahay xidigaha eh, kooxaha yar markay la ciyaarayso maxaa ku dhacay marka taas runtii waxaa runtii caawa lagu qiimay doonaa newcastle iyo chelsea runtii waxay ka dhac doonaa haddii chelsea runtii guul ay gaarto Eh, markii loo fiirsho kulankii mancity u baxda eh, waxaa lag waxay runtii wanaagsan tahay marwalba runtii inay eh, kubad walba ciyaaraan ama kooxbal ciyaaraan fisikaalka iyo orodka iyo goolasha kooxaha oodan ay ku ciyaaraan inay kooxa yarna runtii kula ciyaaraan runke waxaan isleeyahay newcastle runtii chelsea caawa guri way gaari kartaa marka macalimu intaa tagoo kee maalin wanaagsan aad iyo aad waa yahay saxabsir waan kaga mahad kale ugu danbeya barnaamijka aynu siin doonaa aad iyo aad kale si toos barnaamijka uga qayb qaadanaya marka marka waa kulamo xiiso badan arsenal iyagu waxa weeyaan fursad ayay heystaan hadii kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool iyo masity ay barbare ku heshiiyaan halka chelsea-na waxa wey haddii newcastle ka badiyaan ay soo dhadhawaan karayaan sidoo kaleetana kulamo badan ayaa jira oo aad aad u xiiso badan iyadoona dabcan kulamadaasi ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta barsha iyagoo xataa way ciyaari doonaan iyadoona sidoo kaleetana kulanka noqon doona kulan aad xiis badan koox kubada cagta barcelona gavi ayaa ka maqnaan doona eh, sidoo kaleetana waxaa jira kulan kaleeto oo xiiso badan oo atlanta iyo weliba kooxda kubada cagta eh, lagu magacaabo eh, waa kooxda kubada cagta lagu magacaabo napoli weyaan oo horyaalka seere eeda talyaani iyagu ku guuleystay xilli ciyaareedkii hore sidoo kale dambudsligana kulamo xiiso badan ayaa jira sida dortmund iyo weliba kooxda kubada cagta ee burushia mujin quand j'allais dhegeysaneysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddiynu ku bilaabnana ee eh, dhanka oreysiga ku saabsan mafalaqeynta ku saabsan kulanka ugu xiisaha badan todobaadka ee eh, horyaalka bermeliga waa kulanka u udhexeeya kooxaha liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta macity sidoo kaleetana kulanka wuxuu noqon doonaa kulan muhiima sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonaysaa in saddex dhibcood ay ka qaadato gegada haween oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta masity itixaad stadium laakiin tanii markii uu kusoo biiray eh, kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo yurdan colob waxaa leeyahay labo kulan ayuu kusoo garaacay Eh, ama saddex lix dhibcood ayuu kusoo qaatay ayaa leeyahay oo laba kulan ayuu halka kusoo garaacay shantii sana ugu dambeysana waxaa leeyahay hal kulan ayuu guul ka gaaray kooxda beb guardiola markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda bal cabdicasiis saciid beere soo dhowow kulankaasi liverpool iyo mansity bal ka hor waa mahadsantahay cabdirshiidow runtii ciyaar xiise badan ay jirta oo maanta waxaa dib usoo noqonaya horyaalka english premier league oo muddo laba toddobaada lagu maqlaan qaramada fasaxii ugu dambeeyay Eh, runtii ciyaar aadagaa jirta oo aad u badan oo waxaa wad ciyaari doona kooxa la dhihi kara dee ku loolamayaan hogaanka horyaalka mm. midii adkaataa labadooda qaban doonta hogaanka sida muuqata waa ciyaar markaa soo geli doonta sagaal saac ee barxliga geeska africa mm. oo isha lagu wada hayo runtii taageeraasha arsenal laftirkoodu mm. inkastoo ciyaartoodu ay dambeysa laakiin waxay isha ku hayaan kulankan maadaama ay ku xiran tahay natiijadooda hadii ay barbaro galaan ama ay kufaan ama mid kamid ah laga badiyo fursad ay u noqon doontaa kooxda arsenal inay hogaanka la wareegto marka liverpool waxay doonaysaa iyadoo aweeyah inay muddo kadib ku adkaato garoonka etihad stadium dhowrka sane udambeeyey waa ku adkeed inay jacleen garoonka kooxda maasita ay kusoo adkaato inay abaarta soo afjartay doonaysaa ay guul gaarto sidaasoo kale manchester city garoonkeeda joogto runtii niyad badanay haayaan waliba marka la eeg rikoorka waa ka fiican yihiin kulamada udambeeyey ciyaaran kastoo liverpool ba aysan liidan mm. laakiin hadana ciyaartan waa runtii ciyaar loo kala bixi doono labada koox marka la eego natiijooyinka u dambeeyay ay kala heleen loolanka ka dhexeeya haatan waxaa la dhihi karaaba dee labada kooxood si rasmi horeelka ugu tartamaysa waa iyaga inkastoo arsenal aan ah meesha laga saari karin laakiin natiijooyinka u dambeeya marka la eego iyo leynabyada labada koox ay haystaan bedelada ay haystaan marka la eego waa laba kooxood las dhii kara runtii way isjaalanjigrayn karaan contenrsn horeel ku tartami karaan maadaama arsenal hal ab arsenal haddii laba xidig ka dhaawacanto ama hal xidig runtii iskuwaadkooda waa ay saameynay bedel ma jiro waana natiijooyinkeeda saameynay xataa kulamada qaar dhibce luminaya sidii sanadka hor dhacday marka liverpool iyo manchester sanadkan fursad badan haystaan horta man city waa kooxda loo saadaarin ay benihonal ku guuleysan karto sidaasoo kale liverpool fursad weyn haysataa inay u loolanto horyaalka man cityna ay kula tartami karto marka wax walba ciyaarta galabta kala go-aamin doona marka la eego kooxaha heerarka kala joogaan kooxda awood badnaan karto natiijada galabta ku xirnaa doonta guardiol wuxuu u baahan yahay inuu yani kasoo kabto kulanka u dambeeyey wuu kufay jalsiya barbaro la galeen ciyaar runtii aad u xiso badneed oo afar gool iyo afar gool ay isla galeen marka doonayaa inuu waddada guusha kusoo noqdo halka yorgan calab laftirkiisa uu doonayo inuu kusii socdo dhabaha guushooda sidaa dhibcooda muhiima uu qaato si marka niyadooda kor ugu soo kacdo horyaalkana ay ku lolami karaan ama hogaanka xitaa ay la wareegi karaan cabdishir aad yaad waayahay markaynu eegno koox kubadda cagta masiti waxa weeyaan taariikhda waxaa ugu dambeysay siddeetan meeyadii in laba kulan xiriir ah ay garaacdo kooxda kubadda cagta liverpool markii ugu dambeysay waa kulankii afar gool iyo hal ay ku garaacayeen ee garoonka atixaad sidoo kaletana kulanka galabta ay la ciyaari doonaan koox kubadda cagta marka laba kulan xiriira ah waayadanba kooxda kubadda cagta liverpool lama garaacin oo masiti guuldarama aysan kala kulmin markaynu eegno ciyaaryahanada waxaa weyaan maxamed saalax oo kale u wacdeliyay afar gool u dhaliyey xiryaanka lagu magacaabo sobaslai waxa weyaan isagana eh, aad aday u wacdirayey darwin nonis aad iyo aad isagana waa wacdirayey lusdiya sidoo kaleeto bal ka waran ciyaaryahanadaas sidoo kaleeto eh, markaad eegto ciyaaryahanada koox kubadda cagta masetina aad iday u khatar badan sida haalan oo goodalinta hogaaminaya sidoo kaleeto jolian alfares markii gurigiisa ama hoomkiisa ku ciyaaraya aad iyo u khatar badan yahay eh, waa maasanta cabdishuud waa sidaa sheegtay bandhigii xulalka markaan eegno xidiguhu inta badan waajibaadkooda qarabada aadeen labadii todobaad ee lasoo dhaafay dhowr kulan ay ciyaareen oo kualifierka eh, lagu soo baxay yuroga qaarkood koobka adduunka oo ay markaa sirreebka ciyaarayeen marka markaan eegno labada dhinacba weerarkooda runtii hadda markii sida saxda loo hadlo waxaa la isdhihi karaa liverpool waxay haysataa mid ka mida ah ama xubno ka mida ah weerarada ugu adag qaaladii dhan dhigi kara marka la eego bandhigooda marka la isku daro darwin nunis lagu daray louis dias maxamed saalax iyo jego jota runtii afartooda mid mid kale waa ka daran yahay markay noqoto khatarta fursad abuuridda dhalinta iyo xataa inay ku guulaystaan rigooro oo ay bokaska galaan waa niman aad u khatar badan sidaasoo kale maxamed saalax xataa gooldhalinta kaalinta labaad ku jira bandhigiisa aad u fiicnaa markay noqoto tan qaramada iyo tan kooxda liverpoolba oo runtii waa xidiga dhihi ugu khatarta badan weerarka liverpool marka la eego inta badanna kooxaha waaweyn waa uu ka dhalaya markay kulamada waaweyn ciyaarayaan koox uusan ka dhalin ma jirto marka khatarta marka la eego weerarka waxaa lasdhihi karaa liverpoola badan laakiin banooni heysashada iyo dominant garoonka in lagu sameeyo banooniga lahaayo oo yani mancity laftirkeeda waa ku fiicantaha arrintaas oo haddii waxaa laog yahday goolka ugu yeerto mancity inay aad markaa ugu gacan sareyna inay broniga kaa haystaan isku dayaan waqtiga kaa dilaan oo aadan fursad badan u helin inay kontratak badan samayso liverpool waxyaalaha lagu amaan waxaa kamid a ku fiican yihiin kubadaha rawaal celiska oo yani iyadoo xataa mararka qaar ayadoo la weeraraya inay bruni kontrataga helaan aad markiiba waxaa isku dhufsanaya xidigaha weerarka hadday noqoto nonis iyo diaz iyo jota iyo sidoo kale saalax durbabal gaari karaa marka weerarka kooxda kale oo bokiska waxaa laga yaaba xataa inay gool u bedelaan natiijo ay helaan marka saboslado kale qadka dhexa u dheelaayo oo ku fiican kubadaha dhaadheer markay noqoto crosska ama weerarada inuu isku xiro xidigaha weerarka iyo qadka dhexe Eh, sabosla xulkiisa markii u horey usoo saaray eh, euro muddo kadib eh, xulka hungary marka laftirkiisa bandhig cajiib uu sameeyey dhalin haddee noqotay iyo bandhigiisa kalaba maasida markaa unmaan laftirkeeda ma liidato erlan haran ay wataan oo ah noobaha ugu khatarta badan qaaradda yurub marka la eego maadaama goolinta horyaalka uu hogaaminayo sanadka hor uu qaaday hadday noqoto champion league hadday noqoto horyaalka premier league hadday noqoto f a cup travel winners ay noqdeen marka laftirkiisa bandhigiisa ma liito horyaalkii waa haatan hogaaminaya saddex iyo toban kulan maanta oo horyaalka saddex gool toban gooloon leeyahay wuxuu ka horreeyaa kulamada ciyaaraha xataa goolashiisa marka la fiiriyo hmm. marka waa nin runtii aan khatartiisa la loodin karin kulanka u dambeeyey ee itixaad ku ciyaaran iyadoo awey maansity laba gooloo ka dhaliyay kooxda kubadda cagta chelsea fursado badan xataa wuu ku khasaariyey marka laftirkooda waa inay isha isaga hayaan daafaciya liverpool xidiga lagu magacaabo erlin halan saasheegtay alvares oo kale waa khatar bernardo silva kama yareysto duku laftirkiisa eh, ah, waa weerarka marka la xidigaha garbaha maasiti greelish oo boos kala baxay bandhigiisa kulamada u dambeeyna waa uu ficnaa hadday noqoto caawin iyo hadday noqotonba dhalin eh, marka marka si guud markaanu eegno kalama yareystaan labada kooxood marka inkastoo dhanka daafac marka la yimaado uu farqi imaanayo liverpool iyo manchester city waxaa laleeyahay daafac markay liverpool ah xoogaa u gaab ka jiraa dhankeeda oo adag manchester laleeyahay marka la fiiriyo dhanka eh, markay dheelayaan xidigaha eh, louis eh, aan idhaahdee diaz iyo sidoo kale xidigaha kale ee kaga ciyaara marka difaaca kanji iyo kai walker iyo xidigaha kale hmm. marka dhanka liverpool marka la eego fandaj keliya xoogaa waxaad moodaa isaga unbaa ugu miisaan weyn daafacooda ma cusra laakiin weerarkay aad ugu dhisan yihiin iyo qadka dhexaata ah, inkastoo ku badna hmm macalista ah iyo runtii sabosla unbaa ciyaara laakiin weerarkay kala sareeyaan waxaa isleeyahay liverpool khatar waa weerarkeeda marka si guud markaan eegno waa ciyaar runtii aad u xiiso badan mm. lawada sugi doono natiijadeeda natiijadana ay go-aamin karto horyaalka yani cidda hogaamin karta hadday barbaro galaan isku korkufaan kolley waxay la tahay in maasiti su hogaamin doonto inta ay arsenal natiijada kasoo baxaysa branford ayadana la ciyaari doontaa marka runtii kulan xiise badan waa maasti iyo liverpool isha lagu wadaagala waa kulan xiise badan aan la saadaalin karin inkastoo leeyahay koox kubadda cagta masiti maadaama gurigooda ku ciyaarayaan oo shantii sana ugu dambeysay hal jeer keliya waxa weeyaan guuldaro kala kulanka liverpool marka waxaa leeyahay ama masitee kulanka ay badin karayaan waayahay ayada fursad badanoo marka la eego inay garoonkeeda joogto iyo natiijooyinka aa sheegtay garoonada hoomka ay ka haysato kooxda liverpool marka mar waliba kooxda garoonkooda joogtana xoogaa kooxda kale waxaa ku badan barasharka haddii noqoto eh, waxaa saameynaya atmosfeerka garoonka jawigiisa taageerayaasha marka waxaa laga yaabaa in maasiti markaa ay si fudud ku heri karto saddexda dhibcood inuu isdhihi karo brimier leaga kulmada marka la eego kooxaha tubsiiska ay ciyaarayaan xil ciyaareedkan kulan kulan kale ka liita ma jirin oo dhammaan kulamada waxay ahayn kulamo loo yaqaan block waa kulamo adag oo runtii daraama ah lasoo bandhigayo dee ciyaar cajiiba hadda daan u noqono kulanka maasiti jelse oo kale wuxuu noqday kulankii ugu xiisaha badnaa xagaagan kulamada labiyo tobanka kulan la ciyaar maadaama aan la filayn in mancity iyo jelse iska dhalin karaan sideed gool waxaan ognahay in mancity iyo jelse kulmo dambe ciyaareen inta badan jelse laga adkaanay natiijooyinkuna iska ahaayeen kuwo iska naarowa ama hali eber wax saasa marka in sideed gool labada koox iska dhaliyeen xataa wixii waxaa laleeyahay waa sababta brem leagu uu noqday mid kamid ah horyaalada ugu xisaab badan qaaradda yurub marka la eego bandhiga la sameynayo iyo natiijooyinka kasoo baxo iyo goolasha laska dhalanayo kooxahawaayahay bered ugu dambeynta deen ogno waxa weyaan kulamo kale jira kooxda kubadda cagta chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta newcastle waa kulan kaleeto aad u xiiso badan waxa weyaan kooxda chelsea waxay booqan doontaa garoonka weyn newcastle ay ku ciyaarto oo inabaanan caadi ahayn eh, ah, aad iyo aad james barg stadium markaad eegto sidoo kaletana eh, kooxda bremford iyo arsenal waa wada ciyaarayan balka war labadaas kulan adushidu waa mahadsan tahay mm, kulamada marka la eega la ciyaarayo kulamo kaloo adagaa jira runtii inkastoo kulankan uu saameeyey weyn isha lagu wadaayo oonu ugu soo horeeya laakiin kulamo kaloo aan ka dhicina jira kulanka hata marka la eego chelsea newcastle waxaa la dhigi anada big game waaye maadaama newcastle yihiin koox ka qaybgalaya champion leaga oo bandhigooda sanadka hore la ogaa sanadkan laftirkooda inkastoo ay habacsamaan ku bilaawdeen laakiin haddana ma xuma mm. weliba kulamada hoomka markay yihiin waxaan ognahay inay ambiitin ka jabiyeen kooxda ganaris oo la celin waaya sanadkan markii st james barg ay imaatay inkastoo ciyaartaas buuq badan uu ka dhashay goolka laga dhaliyey laakiin haddana si kasta ahaataba dhibcihiiba ay ka qaateen oo ambitikiwa ay soo gebagabeeyeen kooxda kubadda cagta arsenal ee horyaalku ku bilaabatay chelsea marka galabta maqrabka awey noqon doontaa waxayna awey noqon doonaan kooxda kubadda cagta newcastle marka la eego chelsea xoogaa waa ay ka soo baxday mar shakigii badana laga qabay goodhalinta chelsea aad ugu liidatay saan ognahay xil ciyaareedkan uma ahayn mid wanaagsan hmm. waxa ay natiijooyin aan wanaagsaneyn ka heleen kulmadii bilowga dhowr iyo toban kun oo laciyaar haatan uma qalmaan jalsi marka la eego sanadihii hore halka ay joogeen iyo sanadkan meesha ay joogaan runtii kaalinta tobnaad ay ku jiraan waa meel aad u liidata laakiin marka la eego haatan xidigaha jalsi dhaawacyada uga soo noqday bandhigii kulmadii ugu dambeeyey iyo bandhiga kooxaha tubsigiska marka la fiiriyo waxaa laleeyahay fafaalo fiicana muuqata mustaqbalka jalsi maxuma oo bujatiino runtii wuxuu dhisi doona leeyahay koox markaa yeelan doonta saameyn ku yeelan doonta qaaradda yurub iyo horyaalka english premier league markaan u nimaana ciyaarta chelsea waxay u baahan tahay barashal badana saaran bojatino waxaan ognahana inuu ku fiican yahay marka la eego bojatino kulamada adadag haatan marka tob six inuu eh, dhahno newcastle tob six soo gelay maadaama ijan bole ka qaybgalos marka taas aan dhankaas ka eegno marka newcastle oo garoonkeeda joogta bojatino cadaadis badan saaran yahay u baahan yahay inuu soo dabco dee usoo dhawaado kaalmaha hore inkastoo xataa laga yaabo inuusa sagaalaad ama sideed soo geli karin laakiin saddex dhibcood uu ku soo qaato st jamesburg wax badan ay ka dejin doontaa culays badan eh, macalin boch marka wuxuu bahan yahay inuu guulaysto haddana waxaan ognahay eh, newcastle oo garoonkeeda joogta natiijooyinka ay ka hesha kooxaha waaweyn waa runtii kuwo aad u dhib badan haddii xataa ay ka badin weyso baraajay ku celisaa waa ay ku fahan kooxaha waaweyn marka waa ciyaar adag chelsea wax u bahantay inay guulaysato waa awey sidaasoo kale newcastle inay u baahan tahay inay adkaato maadaama garoonkeeda ay ku ciyaaraysa waxaan ognahay markii newcastle garoonkeeda joogto hmm. inuu badan yahay spiritkooda dagaalkooda qababacdooda sidii markaan aragna kulanka arsenal waxyaabay soo bandhigeen dagaalka ay ciyaareen p s g kusoo garaaceen bruno gimares oo kale markaa aragta spiritka uu ciyaarayo iyo dagaalka iyo dhiiranaanta xidigaha dhan gordon oo kale xidigaha weerarka ugu khatarta badan ku jira newcastle marka si guud markaan aragna waa ciyaar runtii laga weersugi doono Eh, marka ay noqoto natiijada kasoo bixi kartana waxay saameyn doontaaba tebalka ama jalsa way soo dhawaan doontaa ama jalsa ay sii dhici doontaa hadii laga adkaado de ko iyo tobanaad iyo ciyaarta kale hadaan eegno xiisaha badan iyana waa ciyaarta arsenal iyo bramford mm. eh, kooxda shinida garoonkeeda ku ciyaari doonaan oo arsenal waa awey laftirkeeda barashar badana saaran arsenal bramford ma aha kooxaha weerarka ciyaara waa xidigaha inta badan kontar ataaga ku fiican baroonigoodana low blog waaye daafici badan ciyaaran kooxahaas marka waxaa laleeyahy waa lagu dhiban koox badan ku dhibanaa jira marka inay la ciyaaraan kooxa loo balooga maadaama aan laga dhalin karin kubadda oo daafac kaa galayan weerar badan uusan jirin ad waa soo weeraray kubadaha way iska soo kalirgaraynayaan way iska soo bixinayan marka gabagabadii cabdirashiid arsenal barashaa saar lafsirkeeda fursadaan u muuqata maadaama natiijada mancity ah iyo liverpool ay saameyn karto ee iyada hogaanka inay qabato inaysan qabanba haddii labadaas koox ay kufaana baraaja galaan iyana ay adkaato fursad badan heli doontaa horyaalka inay hal dhibic ama laba dhibic ku hogaamiso haddee jansis ka bardaraysan runtii iyana laftirkeeda waan arki doonaa natiijo ka soo baxda aad yaad waa yahay cabdicasiis ciid aad aad uu mahadsan yahay guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda magaalada muqdisho intan ayaana kusoo gabagabaynan hore kulantay